وma yudrini mada yaqul fakamula lana hamsuna laylata fakamula may kamil nagade kacab xadiskiisa kadaas garnay lana una lahantaana may nin kamil nagadeena hamsuna kontom iyo nin kamil nagade laylatan min laylatin min xiini waktigi lakubilaawna huyala reebe an kalaamina un hadalkaan lanoo reebi la kubilaaw uma salaytu tukday salaat alfajr iyo tukdi sabaxa kamsiina konton subaxdiya laylatan min layla calaa dahri baytin calaa beytin beedka korsheeya kutukdi beedkaas oo min buyuutina guryaalkaan kamida fa bayna wakta anaana jaalisun fidhiyo cala alxaali xaalo korshe ka fidhi alatii xaaladaasoo dakara allahu tacaala ilaahay husi xaaladaasay korsheen ka fidhi canaa un higaanun ilaahay husiya kad laaqad cariirsowtay calaya korkay nafsi naftay cariirsowti walaaqad cariirsowtay alardu aradana calaya korkay cariirsowti bimaa raxubat maca ruxbatiha arad waa saaxanshadiya lalagaba ya samictu may dheegay sawta saarikin koogayliyaw soodkaiyo dheegi aw faaha koray calaa salcin jabalko salci leraw korshen ha kory jabalki madina kiyaalay salci lera korshe ha kory kaas soodka iyo dheegi yaquulu huwa saarikaasayka goolaw biaclaa sawtihi multabisan halka dhehenyi biaclaa sawtihi sawti saariki kan gayliyahay soodkay sarentiska dhehenyi kagoolaw adheegi ya kacbu bnu malik abshir bishaaraysoy fakarartu isla markii hoobadi hoobtaas dheegi saajidan xaala kawni saajidan xaalan sajudaa hoobdi wacrabtu may kastay anahu shaniye kad jaa inikooyay farajun kurbafeedo inikooya dareemi fa idan faadina rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay fa aadana rasuul lahi may ogaahiyey annaasa dadka ogaahi bitawbat illaahi alla tawbadiis caza kaalib haday wajala winadi tawba akbalow sheeclinaa korkaana tawbad akbali xiina waktig iya rasuulka ogaahi sala nabiyu nabao tukaday salaat alfajri tukadi fadahaba naasu dadkiya tabay yubashiruna hal bishaareeyaayan maauna in bishaareeyahay fadahaba kibala saaxibaya fadahaba huwa yani may tabay fadahaba mubashiruna fadahaba yani may tabeena kibala saaxibaya lamaday saaxib jeediyo ma in tabeena mubashiruna kuu bishaareeyaayan warakala may haro may haragaday ilaya anantike yani rajul rajulka ayin gulfi faresan fariska ayin ragdi wasaacaad saacin kuhar orawn haroori saacagaas oo min aslama min qabilati aslam kumide ka kibali jihati jiheda iyohanrooreen waawfaa huwa saacadi koray cala aljabali buurti korshe wa koray fakana sawtu soodki lanki buurto saarnaay soodki may nagday asracaki degdego badan min alfarasi min saaxibi lfarasi faraska saaxibshay ku degdego badan falama jaa huwa yani saaxibu soodki marki koynian inkoy falama jaa marki koynian aladigi inkoy samictu dheegay sawta sawta aladi nadiga soodka dheegay marki inkoy yubashiru hal bishaareyan in bishaareyawa nazactu siibay lah lilmubashiriki wala bishaareyay lahantisaan siibay aw baya lamaday dharyeen siibi fakasootu marshasiye humaa dawbenki iyaahu mubashirkiya marshasi bibushraahu bisababi bushraahu bishaaradi sababkeed bishaaradi siin bishaaray sababkeed wallahi akadhaarday ma amliku anma milkiyaana gayrahuma gayra sawbayni lamadaas soob walan haynma milkiyaani yomaydin maalintaas wastacartu edeegday sawbayni lama sooba edeegdi falabistu gunduday humaa sawbaynki wan dalagtu tabay atayamam anoon gesadaw rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshen gesadaata idrahiya talaka haal lakulmaaya ni ana naasu dadki lakulmaaya fawjan halin jamaaca fawjan halin jamaaca jamaaca yuhaniuna faraxsiyaayan ni an bitawbati tawbii faraxsiyaayan wayaquluna li ana laanta ingalaayan litahnika hika faraxsiidoy tawbat llahi alla tawba akbalaw shay aleyka korkaad tawbada akbal hika faraxsiidoy layin xiina wataa dakaltu ilaa an ku galo yani jamaacada lay horkooya jamaacado lay kale horkooya hataa dakaltu ilaan kugal almasjida masjid anabi kugal faidan isla markiiba rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam bajaalisun kii fidiye hawla hawla nabi nawa gaarisayn annaasu dadi ahaadeen faqaama balxatu bnu cubaydillaahi min aadi min axadi casharati lmubashiriin kumid iya kumay radi allahu tacaala canhu yuharwilu hal degdegaw xataa saafaxa huwa balxa ilaa yani kugoorgoorsado niana oo kugoorgoorsado وahana faraxsiyani anoo faraxsi وalahi dhaarday maagama rajul rajul gumimajar rajulkaasoo min almuhaajiriin kumida ayru ayru balxa balxatu min ubaydlahi maahin fakana kacbun kacb may haaday laa yansakin hilmaansoan iyo haadi ha alficlata ficladaasoy libalxata inin hilmaamaan kala kacbun kacb may kagolay falama salamtu cala rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay korshay markian salaamiya qaala may kagolay yani walhaal falama salamtu qaala may ka goolay rasuulka walhaal rasuulkana yabrugu wajhu wajhu nabi naba gujishay aftina yalmacu aftina gujishay min asururi min ajli sururi liaftina mayray ha abshir bishaaraysoy bikayri yawmi maalintan kheyr badan ka bishaaraysoy yoomka soo mara maraayo calayka koka maraw mundu wakti waladad dhalaykaad umuka aadaa ka dhalilaa ku bilaaw fakultu an may ka goolay amin cindi albishaaratu bishaarada min cindika rasuul allah ku ahaatay ya rasuul am ilbishaaratu bishaarada min cindi ilahi ku ahaati qaala nabiy may kagoolay laamaya min cindi mahaan bal min cindi ilahi caza wajala bishaarad ku ahaati wa wa kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkeni haaday idaa sura hadii faraxo istanaara wajhu waju rasuul rasuulka wajisi aftiinaay xataa kaana wajhu waja nabi naba wajishay lamide qitcatu kamarin kamar gabalshay lamide saas oo kale wajishay nuuray wa wa kuna unamayaanay nacrifu dalika surura duruurkaas kaase waa kasaani minhu min anabi nabaga sheeku kasaani falama jalastu marki fadheeday bayna yaday yaday mustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka hortis markaan fadheedi yagultumer ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo ina min taubati ana tawbaday may kumid aha an ankhalica inan siibumo min maali maalkay kusiibam sadakatan haal sadagay ilallahi ilahay nan sadageeya wa ilaa rasuulihi rasuulillahi ila rasuulka indiganin sadageeya faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkina gole amsika haysoy alayka korka bacla maalika maalka bacla haysoy fa huwa imsaaku lbacli baclaga haysadoo sheeye kayron khayr badan laka kin khayr badan fakultu lahu linabiy mayngarayniyan umsiku anaan haysade sahmiy nasiibka haysade sahmiya saamiga haysade alari saamigaaso bikaybara fi kaybara kaybara saamigi hay toosay kaasday haysade unta kalesadagayow wakultan mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo in allaha tacaala ilahay inama inkalmahane anjaahu ala badbaadiy ni an ibadbaadi bisidqi runga ibadbaadi wa ina min tawbati ana tawbaday may kumid aha allah uxadita ana anin sheekoyn ilaa sidqan runglay sheeg maa bagitu intiana baaga aha fawalahi akdhaaraday maa calimtu ana mooshi axadan axad mooshi axadkaaso min almuslimiin muslimiinta kumida mooshi abla llahu tacaala ilaahay ablaa nicmooyey yani allah abla nicmooyey ho axad kusuge allahu taala ang nicmooy fi sidqi lxadidi sheeka runga dhadiyanka nicmooy moshi mundu wakti zakartu yani wa kay dalika kaas sidka dalika sidkani sheegay lirasuulilahi sheegay sala allahu alayhi wasalam axsana kuwanaag badan nicmoy mimaagi kuwanaag badan ablaa nicmooyeyni an allahu taala i nicmooy wallahi akdhaarday ma tacabadto mangasadnaleyka abkidi bakan been halinto mundu wakti kusan kagolay dalika sidka lirasuulilahi kagolila kubilah sala allahu alayhi wasalam ilaa yawmi yoonka hada kan en doolo nagday waayo nagday hor beenma sheegneri waini an laarju may rajeeyey an yaxfadani allahu ilahay ini xifdiyo tacaala fi maagi xifdiyon rajeeye ihifdi baqiya huwa maaga baagahade min cumri kubaagahadi qaala kacbun may kagolay faanzala allahu tacaala ilahay mahadijey lawalahi lacizati wajalaaliya kidhaarday dad xaqiigi dhawahaana taaba allahu ilahay tawb tawb tawba laazimiyey cala nabiy nabo korshe iyo tawba laazimi walmuhaajiriina muhaajiriinta ilahay tawbadi o aqbali walansaari ansaarna taobadi ogbari aladina ansaartaas oo itabacuu raheen o rasuulka raheen fii saacati lcusrati uleski sacdisna raheen hataa balaga ilaa kudeer gawluhu gawlulahi taala kudeer inahu in allaha taala ilahay bihim bilcibaadi adoomanka yani bihim bilmuhaajiriin walansaar raufan aliin turaayo rahiman naxariisa waay wacala halaathati sadidin ilahay taobadi o laga taaba allahu cala halaathati waay laga taaba allahu ilahay taob aqbalay cala halaathati sadidin taobadi ogbali aladina talaasadaas oo kullifu la gadaalmarsiyay xata ida laagat markii arisowtay calayhim korkood alardu arisowti bima raxubad maca rucbatiha waasaanshide lalqabiya ilaahay tawbadii aqbali xataa balaga qawluhu qawlullahi taala ilahay golsa inti deero ahi itau laha itaqu llaha ilahay goobsada yani wakunuu hada maca saadigiin ahaan runta sheega maasho haada kala kacbun kaabmay may kagolay walahi kadaaraday ma ancama allahu ilahay min nicmoyn calaya korkay min nicmatin nicmo qabdho wuligay bacda id wakti bacdi shayd hadani allahu ilaahay ihanuniyey lilislaami ihanuni ming nicmoyn acdama nicmatan nicmo ming nicmoyn nicmadaas oo acdama wiinan badan fi nafsi naftatida min sidki an on run sheego okay inaku wiinan badan rasuulallah an run sheegi alla akuna an anhaana kadartuki been sheegi anhaana huwa nabiyan abagan been sheegi anhaan oo reer sahlika adi an been sheego fadi hilaagsuma fadi kama sidii halaka aladina kuwi kadabu been sheegan hilaagsuma oo kale in allaha taala ilahay may ka goolay kaala in allaha taala ilahay gaala lamay kagoolay liladina kuwi kadabuu been sheegan may ngaray xiina waktigi anzala huwa la diji alwaxya deji shara ma shaykan shar badan an kagooli qaala allahu taala ilahay kagoolo liaxadin haada er qaala la faqaala allahu taala ilahay may kagoolay sayaxlifuna nimanka munaafiqiinta dhaardaaya bilahi ilahay ka dhaardaaya lakum isi muslimiinta tin asin dhaardaaya idaa waktigi ingalabtan godoontan ilayhim ila lmunaafiqiin goddoontan litucriduu inijeesatan jeesatan daraadiya iyo sinka dhaardaaya anhum an lmunaafiqiin kujeesatan e faaridu kujeesada yoba yani anhum yosho kujeesada may war inahum yo rijsun urungnay waaha wama'waahum makaano dumansho makaano hooyiskanu jahanamo jahanamo gudawiinaysi waaha jazaan yujuzowna walan jaaziye jazaan alan jaaziyey bima kanuu bisababi kawnihim ahaanshadooda sababkeed yaktibuna kuwa kasbiday haadee yaclifuna dhaardaayan lakum isinsin dhaardaayan litarlo ini raadla nagatan canhum anilmunaafiqiin ka raadla nagatan daraadeed fa in tarlo hadii raadla nagataan anhum yahoso fa in allaha kulay kulay ilaahy laa yarla ilahy maraala naglaw an lqawmi qooma karaala naglaw qoomkaas o alfaasigiina faasigiin e aayaadkaas al hagi jeeri kolka unti dadlankakoolasa an shar badan ya ilahay katilmaamihayo e eh. ani beenti sheegeno munaafiqiinta hayan waay oo dhoorka hayano tawbadii rasuulka bali leeraay qaala kacbun kacb may kagolay kunaa unmay haanay kulifnaa kununa gadaal marsiya haani ayuha halaasatu sadidin akasisay can amri ulaaika kuwaasa markooda heshoodhan oo gadaal marsi aladina kuwaas oo ila rasulha kabila akbalay minhu min aladina ladin kastasho rasuululahi akbalay xiina waktigin akbali xalafuyo dhaarden law linabi dhaarden oo fabaayaca nabiy nabo labalantimeyhum yani wa kay ladin kaso labalantimi wastakfarahu rasuulka dhaafatin darabilah ladin waarja rasuululahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi akhiray amrana una marka ani akri hata kala allahu tacaala ilahay inti kahugmi yahay fi fi lamri bidalika lmadkuurini kakahugmi yahay qaala allahu tacaala ilahay may kagoolay waala halathati وaqad taab allahu ilahay akbalay ala halaasati sadid iyo toobadi akbalay aladina halaasadaas kulifuu la gadaal marti walaysa ladigi dukira huwa ladig la sheegi limaagine e kulifnaa una na gadaal marsi e mahane takalufuna takalufana una gadaalkarman gadaalkarka gadaal markaana mahaan can ilgazwi dulmaadku gadaal marni wa inama inkal mahane huwa takalufka suge taklifu rasulka gadaal dhikoshay wa iyana una gadaalna indhiki wairjaahu rasuulka gadaalan dhikow shay amrana markaan gadaalan dhiki wa an man gadaalan kudhiki xalafa huwa manka dhaarday lah linabi dhaardi waactadara huwa manka cudur daardayo ilah ila nabi nabag cudur daardi oo faqabila nabi naba aqbalay minhu niman mutafaqun caleyh wafi riwaayatin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kharaja nabiyu fi gazwati tabuka yabay yawma alkamiis yabay wa kana nabiyu naba sidisu haaday yuxibu huwa nabag ini jeeri an yakruja ini baho yawma alkamiisi baho jeeray wafi riwaayatin wakana nabiyuna umay haday laa yagdamu ki hangalaan min safari hangalaan ilaa nahaaran lafi ducaa barjinka leegalaay faida kadimana badiya nabiyu bilaaway bilmasjid fasala fihi fi lmasjid rakateen uma jalasa fihi fi lmasjid masaajida hadisa markaas fadheedaay oo mayliya saxaabigan jaliilka ka cabto ogidiisa kajarni kitaabu tawba lag baabu tawba ka dhaha jar mayliya ka cabduma salaytu tukuday salaat alfajri yani wa hay saas wa wa ana rajulu yani waa kay taasumayliya falabistu nagaadi bidalika alictizaali fogaashadaas taasay aylasin lahadal naylaneeryani gaadi cashra layaalin tumunhamin ani gaadi fakamula lana uni nin kamil nagden kamsuna kontonga nin kamil nagden laylatan min layla min xiini waktig ilaa kubilaaw nuhuya la reebay can kalaamina una lahadlow kaana hishay la reeb ilaa kubilaaw kontonga nin kamil wa uma salaytu tukudiyari salaat alfajri salaad suba ya tukudi sabaaxa kamsiina konton subaxdiya laylatan min layla amin konton yani haji subaxdiya tukudi salaad subax cala dhari beytin ala beytin dhari zaaida cala beytin bed korshe yaka tukadi bedkaasoo min buyootina guryaalkan korshe yaka tukadi fa baynaa waktan aniba jaalisun fidhi cala lxaali xaalo korshe ka fidhi alati xaaladaasoo dakara allahu tacaala ilaahay usay ana un higaan kusheekoy yani xaaladaas anoo kusugano kadalaaqad arisowtay xaalada nasan aha calaya korkay arisowtay nafsi naftay arisowtay kadalaaqad nafsi calaya korkay arisowtay walaaqat ilardu aradina calaya korkay arisowtay bima racubat maa ruhbatiha aradiyeeda waa saxaansideeda lagab waktigaasa samictu may dhegey fabayna ana jaalisun kadati jawaabtewa ya samictu may dhegey sawta taarikin koogayliyaw soodka iyo dheegi taarikhaasoo owfaaha koray yani waa kay calaa salcin calaa jabali salcin jabalkood salce lerawna ha kory jabalun bilmadinaka yaal fi jihati shimaali lgarbiyi min almasjid nabawi meelaka yaaleha jabalka madinaka yaal wa jabalkaasay korsheya kor yaqulu huwa taarikhi may kagooley yaclaa multabisan halka dhehenyid yaclaa sauti sauti taarikhi kan gayyahay soodkay sarentiska halka dhehenyimay kagooley ya kacba bna malik kacb binu malik o ya kacbu kacbo ibna malikin malik arishe o abshir bishaaraysoy sali mana bes isla markana saas dheegayba bishaaraysoy bahoo dheegid isla markii sajuda rabigen sajudi sajatu shukri waay fakarartu hoobadi saajidan haal ana sajuda shukran lirabbi rabigen on shukriya sajudandiyalay waaraftu may kasay anahu shaniya kad ja inikooyay farajun kurba feedo inikooya kasi farajun feedamo kurba feedamo inikoysi taasa dareemay kasi faadana rasuullahi ya idni sala allahu alayhi wasalam ya ogaahi faadana rasuullahi ya ogaahiye annaasa dadka asaabta ogaahi bitawbat illaahi ilahi tawba akbalow shay cadda alla gaalib haaday wajala winadi calayna korkaana tawbada aqbali taasa dadka ogaahi xiina waktigii rasuulka dadka ogaahi sala nabiyu nabu tukday salaat alfajri tukudi fadahaba naasu dadkiiyo taben yubashiruna hal bishaareyaana nin bishaareyaa fadahaba may tabay ibala saaxibaya lamaday saaxib jihadiyo mayn tabeena mubashiruna kur bishaareyayan yan taben baraka lah ilaya anantikemaha in dogday rajulun rajulka falasan filisa in dogdi filiska koray haroori mana dhinigan roori wasacaamay kale harooray lutisle saacin hore unon haroori ko filisa kaaday dhinigan bay kon waab haroori ba lutis min aslama min qabilati aslam kumide ibali jihati jihadayan roori wataca saacin kaorora arooray min asama kumid hadibani jehden roori waawfaa huwa rajulki saacagahaki rooray ahay koray calaljabali guurtiya kori soodkayle sood silindheeri soodkay silindheeri iya kolki yani waa kay guurtaan kori fakaana sawtu soodki lanki guurtaa kori soodkay ahaadi asraca ki degdeg oo badan min alfarasi min saaxib alfarasi faraski ki hawadidi saaxibshay ki faraska hawadidi lankana kul soodkay soodkay ha ideeriyo falama jaa marki kohay niyan inkoy aladigi inkoy samictona dhegay sawta sawta ladi ladiga soodka dhegay markiinkoya yubashiru aha ladigu sige bishaareywni anin bishaareyaw koye nazactu siibay hin lahu lilmubashiri ama lahu liladi ladigi in siibay sawbaya lamaday macwi soodaan siibi waay macwisi garbasaarkan qabilankiyaan siibi fakasawtu marshasiyayhumaa sawbeenkiya marshasi iyaahu mubashirki mubashirkiya marshasi lima yani sabab bibushrahu bisababi bushraahu bushra mubashir kanoo bishaareey bishaaradii sababkeed carabtay shanishomahaadana ofki wala bishaareeyo waliyo kufar ahayn shee wala sii jirin kolkun bishaaradaas sababkeed iyo intaas lama qaransi wamaa amliku wallaahi akidhaardeeyelay maa amliku anaan mamilkian gayrahuma gayra sawbayn waktigaas darka bacdiidisku hayay lamadaas dar keersho mamilkian eri yawma idin maalintaas yawma id nasactu aha wama amliku an mamilkian gayrahuma gayra sawbayn mamilkian yawma idin maalintaas yawma id nasactu ana siibey iyaahuma lamada dharanasiibi lamadaasma walkalma milkiyaan wa wastacartu reer may guntati oo kale iya ku jawaabaha mere wastacartu ha edeegday tawbayni lama dhara ha edeegdi falabistu gundiday humaa tawbayni lamadi dharan lanki mubashirkiyasi wandalagtu tabi ata'amamu hala nangesadawa tabi yani wa kay masalan asaahe waahay rasuulallahi angesadaw sala allahu alayhi wasalam yatalaka lakulumaayan nian hali lakulumaayan abahi annaasu dadki lakulumaayan fawjan hol hal in jamac jamac o jangalin jama jama kox kox in kulmayan oo horkoya yuhaniuna faraxsiyaayan miyani fara faraxsiyaayan bitawbati tawbi faraxliyan tawbidi nga laagbalay kafaraxsoy yani ilay masalan kafara wayaquluna li ani ngaraayan litahnika kafarax siidoy litahnika kafarax jiliidoy silay litahnika kafarax jiliidoy tawbat llahi hala tawba akbalaw shay caleyka korka tawbada akbali ha kafarax jiliidoy sa ilayin hataa dakaltu walena soodo soodo lo horkoyo xataa dakaltu ila an ku galo almasjid annabawi masaajidka rasuulka an ku galo sala allahu alayhi wasalam fa idan is marki hoob galib rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam bahikadi jaalisunki fidhiye hawlahu hawl anabi nawagaarisan anaas dadka ahaadeen faqaala faqaama may umayso marki ani argaayib faqaama mahe insuru may hay dhawaaye islaame talxat bnu cubaydillaahi radia allahu tacaala canhu talxat bnu cubaydillaahi oo min casharati lmubashiriin gumide yaha islaame ingumi yuharwilu haal ha deg xataa saafaha ilaa yani oo goor goorgoorsado huwa dalxe oo goorgoorsado nian oo goorgoorsado goorgoorsada idadongari maanaa wahana afarax siyey nian ifarax gili ifarax giliya toobada toobadin ala baliya yar ismarki wallahi akdaaraday maagama rajulun rajul magomno rajulkaas oo min almuhaajiriina muhaajiriin kumida magomno ayruhu ayru dalxa dalxa keyrtay magomno waayo dalxa lahaingumiya lay mumawla yani fakana kacbo kacab may haaday markisema laayansa huwa kacban hilmaaman ha alficlata ficilkaasoo oo hada dalxo samey lidalxata nin hilmaaman kuli shay ma erijara dalxa anati yani waa kay gee usugee abaala ila abaala ilayle erijari may waliha insurumi waani faraxsiye iyada faraxsi sari ilen may googda kontong maalama kontong maalo kontong maalan iya lang lahadla lang lahadla un jar markaasa dee kofkuna ingumay yani idadonkaday kabacdireed eeda man hilmaama qaala kacbun kaamay haday laa yansaakin hilmaaman alficlata lialata ala laantislingilmaman lanki ink horeeyey ilahadlaw oo waan yani wa kay masalan bidadongado sin horeeya lmangilmaama a ficladaas susuubiya sharafankay kala kacbun kaamay kagoolay falama salamtu markaan salaamay cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha korshay salaami ya qaala rasuulka may kagoolay walhaal huwa rasuulkana yabrogu aftina wajhu waju rasuuli rasuulka wajisha aftinaaw yani wa kay may kagoolay min asururi min ajli sururi farah daraadiy wajika laabtinamera abshir bishaaraysoy ya yari qaala lima abshir bishaaraysoy bikayri yawmin maalintan kheer badan yoomkaas oo mara huwa yoomka mara calayka korkaha marakan kheer badan maalintan waa bishaaraysoy mundu waktilaha kubilaa walada danaykaad umukaada ka dhalilaha kubilaa maalintii kheer badan aykisaanka martatan geek waa bishaaraysoy yari fakultu an may kagoolay reed kacba le amin cindika ya rasuul allahi amin cind illaahi wa albishaaratu bishaarada min cindika gawa rasuul alaw ku ahaatay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiy yaabwa am min cindi ilahi am ilbishaaratu bishaarad min cindi ilahi ilahay shee ku ahaatay qaala may kagolay rasuulka laamaya min cindi ma ku ahaana bal min cindi illahi caza wajal a ku ahaatay bal ilbishaaratu bishaarad oo tawbada la akbali e min cindi illahi caza wajal ilahay shee ku ahaatay wakana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee mahaaday idaa sura hadii faraxo majulan bilaysatawa musamana musamanaywa idaa sur ficil majhul waan musaba nagnagbe o kale idaa sura hadii faraxo huwa rasuulka faraxo istanaara waju waju rasuuli rasuulka wujishay aftinaay xataa kaana waja waja nabi laba wujishayba kula mid nagado discatu gamarin bilo gabalsha kula mid nagasi nuuraw bilo ka nuur badnaayo rasuulka sala allahu alay wasalam laakin nuursha yani wala suraye kolku yani wa kay masalan ba wakunaa unamay haanay nacrifu ku kasaw ahaani dalika suruura farahgaas oo wujishay aftinaa kasaanay minhu min anabi nabageshay ku kasaani oobus farax wujishaydhon absinga nagadaay bildhonka nur badanaay way falama jalastu markaan fadheeday bayna yaday yaday nabi naba wartisan fadheediya gultan mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ina min tawbati ana tawbasheenkay may kumid aha ina min tawbati tawbaday may kumid aha an ankhalica ana siirumo min maali maalkay ku dhaaba sadakatan haal sadagay ilalah ilahay dike sadagingay wa ilaa rasuuli rasuulilah ila rasuulki sadagingay maalkay dhonga sadagay ilahay tartisan dhiibi kabi meli fadaas kabi waayo maalkay sadag tawbadaya saas kumid eh faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsinaka golay amsik haysoy calayka korka haysoy bacla maalika maalka bacli shay haysoy fahuwa imsaaku lbacli bacliga haysado shay khayrun kin khayr badan laka kin khayr badan fakultan may kagolay ini an umsiku haysade markaas sahmiya ana nasiibka iyo haysade nasiibe aladi nasiibkaas oo bi khaybara fi khaybara sanidki todobaad wari khaybarada kuhelaaye o maalki meelilakagiibyahay walahi toosi anas ay inta kale ilahay dartisan sadageewa wakultaan ya rasuul allahi kacba hadla ilahay rasuulkiisiyo in allaha tacaala ilahay inama inkalmaane anjaahu ala badbaadini an ibadbaadi bsge bisababi sidki runta ana sheegi sababsa ilahay ibadbaadi runta walka badbaadey waina min taubati an ree tawbaday may kumid aha anla uxadita ana amin sheekoyna ilaa sidkan rungday sheeg ma bagituntiana baagantibu naftan i jart rungay sheego iyogdaari mana taobade kumida may tawbaday taobade wala lakaabalay may kumid ah runtaasa ilaahay badbaadiye fa wallahi akdhaaraday maa calimtu an mooshi axadan aad mooshi aadkaas oo min almuslimiina muslimiin kumide abla lahu tacaala ilaahay necmooyayhu aad kasige fi sidki alxadiidi sheeka runge dhahdiyanka necmooy mooshi mundu wakti dakartu an sheegay dalika sidka runtaasi taasi an sheegi lirasuulilahi sheegi sala allahu alayhi wasalam lang o axad aho ilaahay nicmadaas runtaasanka necmooy mooshi axsana wanaag badan min maagik wanaag badan nicmooy mooshi ablaa nicmooyay mian allahu taala in nicmooy nicmada ilaahay runti inka nicmooy lang nicmadaas oo kale lang nicmooy moosheri maana wallahi akdhaaraday yani waa kay mata ama tacamadtu mankasad neeri kidbatan been halinto mankasadno mundu waktila kubilaaw mulsan kagolay dalikal gowla goolkaas kaaseen kagol goolka keew lirasuulilah nkagol goolka mey waina min tawbati an laa uxadisa ila sida ma bakito mantian eriwa yani wahima tacamatu kisbatan been mangasan mundu wakta golka kagoolay dalika sida untaasena kagooli lirasuulilah kagooli ilaa yawmi maalintay haadakan lakuder been mangasan neri wa ini ana laarju may rajeeyey an yaxfadi an yaxfada ini xifdiyo ni an ihifdiyo allahu tacaala ilahay xifdi fi maagi bakiya baagahaday min cumri cumriga wali kubaagaadin ilahay inxifdiyo been insheegna taasa ilahay kurajeeyeen qala kacbun kahamay kagoolay faanzala allahu tacaala laamedijlawala cizati wajalaaliya kadaaraday kad haqiigi dhabahaan taabalaah ilahay tawba akbali tawba laazimi wa taabalahu ilahay tawba laazimiyey cala nabiy nabagiya tawba laazimi walmuhaajiriina laga taabalahu cala lmuhaajiriin muhaajiriinta ilahay tawbadi akbali walansaari cala lansaar ansaarkoso ilahay tawbadi akbali aladina ansaartaasi muhaajiriintaaso itabacuu raheen oo huwa nabiya raheen fi saacati lcusrati uleeski saacadis raheen saacat lcusra macnaha khuruuji huwa langajeel rasuulka marki bahaayeyo liazwati tabuka id kana fi wakti casiri wakti uleesahay azwada dhongasamagaasha may leeray azwat lcusrati ba leray azwadii uleeska badnaaytay abaartayaali iya leray kalkan waktigii oo muhaajiriinta si ansaarta rahen may weli camal alla camalki ad kadibtooto ajarkan eegan badan yi waktidaas wakta abaare hongurulang haysa mee kasta dhan beedo markaasan kala hayeeno dhib badan ahayti kalkan ajarka lamid ee ilaahay ilahay meere laqad taaba allahu ilahay may tawba laasimiyey cala nabiy nabag iyo tawba laasimi walmuhajiriina laga taaba allahu ilahay tawba aqbalay cala lmuhaajiriina walansaariya tawbadi aqbalay aladina muhaajiriin ansaar o itabacu reen wanabiya reen fi saacati lcusrati roski saadis reen gazwatu tabukilalijeed xataa balaga qawluhu qawlulahi tacaala ilahay golsi inti kuder inahu in allaha taala ilahay bihim yani bilmuhaajiriina walansaari raufnki naxariisa raxima naxariisa waay وعlى ثaلaثati ka kacdafka لakad taab الlahu ilahi tawba aqbalay عlى ثaلaثati cala النabiy ti waayo kacdafan cala ثaلaثati sadidya tawbadi aqbali aladina salaasadaas oo kulifu lagadaal marsiyay xataa idaa waktagina lagadaal marsi laagat ilardu arag alig tawti ya ilahay tawbadi abal xata idaa waktagi ya ilahay tawbadi abal laagat alig tawti korkood alardu arag alig tawti bima raxubad macrogatiya argyade waasahanslagabo xataa balaga ilaa kudeero gawluhu gawlulahi taala kudeer itau llaha ya ayuha aladina aamanu itau llaha amanu ya ayuha aladina aamanuu itau llaha ilahay koobsada wakunu hada maca saadiqina aanonta sheega macshuhada ilaa meelil kudeer yani gaala kacbun kacab may kagoolay wallahi akadaarday ma ancama allahu ilahay mi nicmoyn alaya korkay min nicmoy min nicmatin nicmo kado wuligay min nicmoy bacda id wakti laha kubilaaw hadani allahu ilahay hanuniyey lilislaami hanuni acdama wiinan badan fi nafsi naftay min sidgi an run sheego kay wiinan badan an rasuulallahi in run sheegi sala allahu alayhi wasalam alla akuna nanhana kadatuki been sheegin han wa nabiya ben sheegin han horeso alikan helaagsamo fadi kama halaka ladina kuwii sidin helaagsamo oo kal kadabu beeniye in allaha taala ilahay gaala huwa alla may ka goolay liladina kuwi kadabu beeniyey may ngaray xiina waktigii anzala huwa ala dejiyey alla waxya waxyo deji may ngaray shara maa shaykan shar badan ka goolay qaala allahu tacaala ilahay ka golo liahadin hadan er yan ka golay way faqaala allahu tacaala ilahay may ka golay sayaclifuna dhaardaayan bilahi yaka dhaardaayan lakum isin siin dhaardaayan idin idan galabtum hadii isin godoontan ilayhim ila lmunaafiqiin godoontan litucribu ini jeesatan darteed canhum yoosha kujeesatan darteed yasinka dhaalbaan e fa acribu jeesada canhum ladinkasoy munaafiqiinta kujeesadamay wal inahum munaafiqiinta sudi obo sison qurunlay waaha wama'waahu makaano dumanshongna jahanamu jahanamu ah jazaan jazaan yujuzawna walan jaaziye jazaan abaalmarin alang abaalmariye bimaagi sabi shay kaanuu yohaadeen ibtibuna ku kasbid yahaadeen waliyo kasbideen oo dembe iyo sameyen daraadeed najaaziye jahanama makaano dooyis ahadiwa yaclifuna dhaardayan nabilahin lakum isin muslimiinta tingasin dhaardayan litardaw ini raadla nagatan canhum an ilmunaafiqiinka raadla nagatan daraadiye yan dhaardayan fain tardaw hadii raadlahaatama kolley canhum an ilmunaafiqiina munaafiqiinta jesu raadlaka nagataa fain allaha tacaala ilahay kolley hadiyo jeerba ilahi ilahi allahu alama raadla nagadaw an ilqawmi qoom hishoma ka raadla nagadaw qoomkaaso alfaasigiina weliba yani humaato iyo binaanka ladhikay yani idhaarum maqaami ilmaara lere wa wala sheegay ugta ordhaanba la sheegay laa yardaa canhum saasa lamirkaada fadi laa yardaa ilahay maraado naglaw canhum yooso makaraado naglaw laakin mal erne binaanka may maylere can ilqawmi qoom makaraado naglaw qoomkaaso alfaasigiina saleri mana kolka idhaar oo fi maqaami idmaar alayhi anhum bakasanadlahaytay binaanka ladhiki may weli umaatig yo jiraan binaan faasigiin balili faasigiin waa faasigiin ilahay makaraado naglaw yani faasig meelburooga oo ilahay daacadiis kuba ilahay makaraado naglaw qaala kacbun kacab may kagoolay kunaa unamay haaney kullifnaa lana gadaalmarsiye haani yani ayuha halaaatu akusu kasisay ayuha halaaatu sadidin akasisay walna gadaalmarsiyo can amri ulaaika kuwaas munaafiqiinte amarkooda heshooda noo gadaalmarsi aladina kuwaas oo qabila rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shi akbalay minhum min aladina ladinkasoy ku akbali xiina waktigii alafudhaararen akbali lahu linabiy dhaararen ku akbali anase gadaalaninkudhiki ani kal walakbali unun gadaalanindhiki fabayacahuwa rasuulka la balantamay hum ladinkas la balantamay wastakfara huwa rasuulka dhaafatin dalabay lahum liladina ladinkasoy dhaafatin dalabay waarja rasuulullahi akiray sala allahu alayhi wasalam amrana un amarkani akiri hataa kala allahu tacaala ilahay inti kuxugmiyaye fi fi amrina amarkana dhadis bidalika kaas bidalika almadkuur golkaas laga tabalaaute ilahay ka kuxugmiyaay hata kal allahu taala ilah inta kaogni taala i fi amrina markaan kaogni bidalikal madkuri madkurkas kaasa kaogni o taobadaan laasiji waa ko madkurkini qaal allahu taala ilahi mere waala halaasati an wataaba lah walakad taaba allahu ilahi tooba akbalay ala halaasati jadid iyo toobadi o akbalay aladina talaasadaas oo khulifu lagidaalmarsiyay walaysa ladigi mahaan dukira huwa ladig lisheegi min maagina ee khulifna unulama gadaalmarsi lisheegi mahaane takalufana unu gadaal markaan mahaan an ilkadfi dulumaatku gadaal marni mahaan wainama inkal mahane huwa takalubka la sheegi aladina kulifuu tilaray takalubka wa inama inkal mahane huwa takalubka may wa taklifuhu taklifullahi ala gadaal marsiyowsha iyana ununa gadaal marsiyo taklifuhu taklifu nabiya faday wa huwa inama inkal mahane huwa taklifka taklifu nabiy naba gadaal marsiyowsha iyana ununa wa irja irja nabiy naba gadaalan dhikawshi amrana markaan gadaalan dhiki waay amalna gadaalan ku dhiki xalafa huwa manka dhaaraday law linabiyin dhaaraday waactadara huwa manka cudur daaraday ilah lanabiyin cudur daaraday oo faqabila huwa nabon aqbalay minhu miman mankashe ku aqbalay cudur daarkaas ana sawahan gadaal dhikawka taasalilajeed mutafaqun alayh wa fi riwaayatin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kharaja nabiy nabog yabahi fi gazwati tabuka tabuka gazwadeed sanadki tumanaado ayabahi yawma alkamiisi fi yawmi alkamiisi kamiis maalinteed yabahi maalinta kamiise safarka faylaya wa wakana nabiy naba may haaday daaiman ba huwa nabag ini jeeliya haadi an yakruja ini bahoo jeera yawma alkamisi ba oob safaran baha maalinta kamiise safaran ba kaasa rasuulka jeeray saasa sun ewan oob safar baas kamiisasaydan fayle rasuulka wagtidaasa bahajari yawm alkamisi yawm nayiruntiwa wa fi riwaayatin riwaayo dhahdiya may kasugnaadey wakana nabiy nabag may haaday laa yaqdamu rasuulka si inkin galaana min safarin safar iseen ku galaana haadi ila nahaaran fi nahaarin maalin leegalaay amin idma kadhalmada jea safaroka koya taasalan bahani nadban e oo be farmin hafarato misadib halahadlo idiba halahadlo hadareer aderta yani markaasay ha arabka ka aadina hasoode hoob aderta hadday waktigi isgaarsin ba la helay aylata laakin waktigii hor may bua may la diiday idi ada seeto man hamin seeto walhon mis misme yani waka walaka hadaasa kulon mis zawjidi diyaaran hayni walaasa kulonto reed tafarug meeli kadii taasa la diide islaamka may eedan kadeed areysi tafarugan dii lahayna oo lamada gooskana dhaga ma lahaayen gooska ka dhaganaada lahay kolkan rasuulka may hay sala allahu alayhi wasalam kian galaano safar ilaa nahaaran lehgalaayo weliba fi duxaa barjinka lehgalaayo waktiga barjinka la fa idaa kadima nabiy nabag hadi galoon markan horeysa bada nabiy nabag bilaabay bilmasjidi ahe masaajidka ka bilaabay markan horeysa intiisu idisanseen helsha inseen masaajidka galaay fasallaahu rasuulka tukadaay fi fi lmasjid faga yani rakactayne tukadaay taas hoob suurtowtona lanka muslimke safar hoobka koy masaajid hoob suurto masaajidka kalaaba meli fasala fihi rakatayn fasala fihi fi lmasjidi rakatayni lam rakaaya ka tukdaay uma jalasa nabiy fadada fihi fi lmasjid asaabta meel kolkan kala waraysadaahe وعan abi nujaydin abi nujayd mayl kuriya lankomaga kunidis abi nujayd bidami nuni nuntugotel abi nujayd وafatح ljimi nujayd cimran bn xusein waha alkuzaaci radi allahu taala canhuma mayl kuriya an imraata imraado min juhaynata min qabiilati juhayna kumid a hataad koytay rasuulallah inseti sala allahu alayh wasalam walal imraadana xublaa uur leto min azina zinan uurku leto faqaala meerte ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisi o asabtu an asiibay xaddan ma yuujib lxadda xad walwaajib ya asiibi wa walxad waajib yaw ya asiibi yani zinin asiibiyo xaddan ma yuujib lxadda xad walwaajib ya asiibay zinaysidi faaqim oog hu alxadda xadka calaya korkayga oog fadacaa fadaca nabiyullahi inweri sala allahu alayhi wasalam waliyahaa waliyalmar'ati maradi wilisheen weray faqala nabiyu lilwiliy may ngaray axsin ilayha ila lmar'ati gabarsantan isaangan samey uralata hadhaloontiya kudhalaas isaangan samey fa idaa walaat hadi dijido faati lakoy nianin lakoy fafacala lwiliyu wiligis ya fari faamara nabiyullahi amri sala allahu alayhi wasalam biha bilmar'ati amri fashudat walhidi alayha cala lmar'ati tiyaabuha dhartiyaalshalfiro yawridah bana daraadi uma amara nabiyu amri guuraha martay gabarto biha birajmiha shiidka dilowsha amri farujimat wal dilay shida laka dilay a uma sala nabiyu nabo tukaday alayha cala lmarati yaka tukadi tukado wa dooniyo mana uma sala nabiyu nab nabag yak araada anabiyu an yusaliya calayha rasuulka wayku tuko isareyre faqaala cumaru cumara may ka goray lah linabiy meegaray tusali a tusali anta tukadaas ya rasuul allah alayha cala lmarati ya rasuul allah ka tukadaas walhaal gadasanad hiya maradan tan esanaysati qaala nabiyu naw may ka goray lawalahi akdhaarade gadhadigidabhanga tawbat tawb taabat hiya gibirtuntan e tobashenti tobatan e a tobashen taobadaasoo loogusimad hiya taobadi hede langiibi bayna sabciina todobaaton baxdiyo langiibi sabciintaasoo min ahlilmadinati ahlilmadina e kumid langiibi lawasacdiya taobadi hede waasanagdaas hom sabciintaasan waasanagdaas gibirtun taobadiya saasa sheenti wakad wajadta may taobadiya meela deersiyo markaasa katukadaase cumar o yaraase wal wajadta may helay cumar o afdala walfal badan min anjadad hiya gibirtuntan e sakaawtay binafsiha naftiya sakawatiya naftiya guurtay ilahi liajli ilahi caza wajal an guurti wal kufal badan ahelaase awaama wuriy adika muslimon imaamu muslim iya wuriyey waan abi nujaydin bilami nuni wafatljiin iya la akriyay abi nujaydin cimran ibni xusein leray alkhuzaaci radia allahu taala canhuma usi alshay raa lahaada may kagoolay ana imraatan imraado min joynata min qabiilati joyna qabiilada joyna kudalatiya atad koysay rasuul lahi insati tobshanti manaa gelsa rasuullahi sefi sala lahu alayh wasalam alhaariya imraadana xublaa uur lato min azana zana heshada uurku lato guura marki inti yani haguursati kabacdi adina zana nagatay zanadii uurku lata rasuulka sefi faqaala meerta ya rasuulallah ilaahay rasuulkiisiyo ana bin aadam aha waana dembaawy dambi galyeed asabtoo siibay xaddan ma yuujib lxadda xad walwaajib iya asiibay zina sidiyelata uurkan ba hadi zina heshe ku ahaadi ee faaqim oogo tooba shanayha wali xuduuday lanki zinaysad oo gura mar lawelay halisuubiylasa mana yeeba iskentay toobashent faakim ana faakim antaada oog hu alxadda xadka calaya korkayka oog arti yan markaas xaamilo ee xaamilo unogi ololakajaron cadmalka oogi kor may wela unog hooska jaro ololoka jaro sademba makasmane binaanka lahatijiyo lahadhalanay sadaca nabiyullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka yani inweeray waliyahaa waliya lmar'ati gabarteedaha tilankiwilishahaa inweeri faqaala nabiy naumay kagoolay axsin isaan han samey gabarsan ilayha ila lmara gabarsan binaag han samey unti akudhalaas wa hadii hadalon yani unagagoyt oh, insheento faida oh, walacat hadiy dijido hiya marada unagun ololadi kajaro oo min azina ku ahaade adi dijid faatini inlako unug ilan usa dembe makasbane janaba ku ahaaday laakin usa dembe makasbano kalka yani hadowti hoob habaho wiinado dembe kasbado markaasay langobda sulisuubi laakin hado unug sagir eh, masala faatini inlakoy rasuulka sala allahu alay wasalam marki hadhali inlakoy besadiya qalisun unugiya yani waa kay masalan dhali unugi maki dhali haba yani nkoyt unug hawad waa ku hadhali erti mana maana sagna hanuujiya leri mana naaska kugooy markaas marki adko goona nagado adkinkubaada oon gurushi ama nagad markaasi sheen marki damba dan nagatay marki usuub yani monfidis galantaki jarto sheenti waa ku unug hagooy kan alsa eh, oo meermay monfidis ama es is markaas red amantal goboday fafacala nabi fafacala wiliy wiligi amri fafacala wiliy weligi amare gabartiya yani idije hakor yani inti abdalaasya sugi faahay marki dembi sheeni reed faamara nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshe yani amray biha bishadiha ilowkeedi amar ini lihirdo kar lakiirdo fashuddat walhirdoway alayha cala lmaratiya siyaabuha dharshe lakiirdoy karka hadhowti shiid lahosiyo lafaday reed si cawradi hanbana mana uma amara nabiy nabag amri biha birajmiha shiidka dilowkeedi amray farujima hiya maradiya la rajmi waay hahe yani walaa taakudkum bihima ra'fatun ti ilahi lahaya naxariisaysan gobolal hudud hoob laogaw naxariis meelo ma jarto mana kofkan bin aadamkan shiilaylka dilawa male jarto lilay mana hoob barba ilahay yani walaan dad amar warwelelaymaayn dan winga maslaha winga ka jarto meelo ma wele kofkan hoob yani hatunagunkan e awlaan e hoob jekilanko saasan dilo to saas weli liwedilo baraden wal sinaysadaw mala aragaw kan sinaysadaw bokol jelad hoob dhibafado masjidlaka dilo barjamlankiumato samay faday unug nasablaan kuwelo fadi nasabka laka ilaaliya mana unugaas nasablaan managaba kalku adugbado matumar sameeya langmahu matumar sameeya kalku yani maayo dadku dhan wala dhamaay ma e si yani saas wa qof hoob luweel bes bulsha doonka bedbaados masalan langhumato sameeya ama walaas ma larago fama amara nabiy amri biha birajmiha shiidka dilowkeed farujima sida naftalakaugaadi wa sidasilanka dhawaay lanka dhufadaay iya naftalakaugaadi fama sala nabiy nabo salaat ljanaazi katukadi aleyha ala lmarati maradii korshe salaatuljanaaza kutukdo fadi tukdo fadi manaa ad matukna lakin tukudoo fadi markaasa cumar farig sheekawada faqaala cumar cumar may kagolay law linabiy nangara tusali a tusali anta tukdaase ya rasuulalahi o alayha ala lmarati katukdaase walha gad zanad janaysitay onog dine dhaliya hata katukdaasi tan korshe katukdaase sel kaala nabiy nao may kagolay yani waa kay masalan nawan dhahay kidaarode cumar saas meeranta oo iyo dembe galina soo bishante geek tawba daraadiya dambili macnaha bes kalkan toobadaho lan dilo ilahay ini dhaafo laningobane dembe dembe laningobanaye la rajeeye la walahi akdhaarda kataabad hiya gibirkantan e tooba sheenti tawbatan a tooba sheenti tawbadaas oo langiibiyo hiy hiya tawbadiyeede bayna sabciina todobaata batiyo oo min ahlilmadina ahlulmadina munaafiqiinta langiibiyo lawasicad hiya tawbadiyeede waa saanegdaas hum ahlalmadinati waa saanegdaas oo saan munaafiqiinta todobaatun hum sabciin ahaan hum sabciinta soin waasanagdaasi toobisheen may hal wajadta helay cumarow afdala koo kufal badan a helay min an jaadad hiya yani gabardontan e sakaawtay guurtay binafsiha nafsi lmarati guurtay lilahi liajlilah ala dartis un guurti caza haalibaad ala wajalawina un guurti walkusakaaw badan ale iya jarte taas yani walkufal badan a jarte ma jarto kalkun tawba eedan wiin waa tawba sheentay waana xuduudin lka oogi rawaama yuriy adeedku muslimun baabu tawba leka jari tawbade walakbalelay man taaba taaba allahu alayhi ay yani saaso ay wahay yani wa ka meel kalen abdis kale may haay yani ahay masala lang ala lang kitaobisheeno lang dembong lahayn oo kale lamideey wa kudahiri hooba taobisheen hada gabartamtan taobisheenti taobadiina wal maqbula nagati awama yure adiska muslimin waan ibni cabaasin wa anas ibni malik radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gole low low low ana libni aadama ibnu aadam an sugnaado waadiyan waadigo buhu oo min hebi insugna axaba ibnu aadam jelade an yakuna lahu libni aadam ibnu aadam ini insugnaadan waadiyaani lam waado insugnaadan oo min maalin eh walan yamla'a fahu famahu fama bn aadam ibnu aadam ashay ma buuya ila turaab warala buuyaas wayatuub llahu ta ilaahay tawba aqbale calaa man taaba wa danka ilahay anagad ilahay diyaaraniya tawbadiis aqbale waan ibni cabaasin cabdillaahi bn cabaas wa anas ibni malik khadim rasul radi allahu taala anhu mayl kuriya saartasoy ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala huwa rasuulka nika gooli low ana libni aadama ibnu aadam insugnaado waadiyan waadigo insugnaad oo min dahebin dahebe waadigo bu togobu togobu dahebe insugnaad axaba may jeeladay an yakuna ini haado law libni aadam haad lay jeelada hadana waadi ani lam waado kale maderga mana adigoo bu oo dahebe hadisel adigoo kale kadartas adigoo kale gurawlay taasay mana walan yablamu buyaa faahu famahu famamna aadam ibnu aadam afshay mabuya ila turaab arala buya sa e laa yanqadicu xirsuhu ibnu aadam dadaalshay magohaw xataa yamuuta ilaa kudhimadaayo wayasira ila turaabi gabro ku galaw mana inti gabro ku galaw hana kadar hana sakadara welema ahe mabusma madherigawa wala yamla faahu famahu famamna aadam mabuya ila turaab la buya gabro lay gala koray ar aralay afkan kubusma korsma walkala buya malemaderegawa dherigawa wayatuub llahu ilahay tawba aqbale calaa manga tawba aqbale taaba huwa manka tawba sheenay lanka ilahay nagad ilahay diyaaran wa mutafaqun aleyh hadisna mutafaq yani may la diidahay addunya ka dadaalo addunya dadaalsha walba mataraalili aakirat tawba sheento ilahay nagato ada ilahay lahadiisato faylel mutafaqun aleyh hadisna mutafaq waay وan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasuulka may kagolay yalxaq llah ilahay kasole subxaanahu dahilsinaadi taala saray ilaa rajulayni lama rajul ya ilahay kagosle rajul axaduhuma yaktul axaduhuma axad rajulayn lamada rajul koosho alaakhara kan gal dilaw yadkulaani lamadi hadana galaayan aljanata galaayaan ahay lama kofu isdilen waana jini galaayan e yuqatilu hada kan degaalame rajulkan muslimka fi sabiilillahi ka degaalame fa yuktalu huwa muslimka yala dile uma yatuub llahu ilahiy tooba aqbale cala lqaatili kigeeda dadilaayo gaalkaha ilahay tooba aqbale fa yuslimu qaatilkisugaah islaame fayustashhadu walshahid walasul lamadiba jinisan kakulmaya reed mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa waan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay yalxaq llahu ilahi ag osole subxaanahu dahisnaadi watacaala saray bes sidii alel isku dareeriye fasirka liman bahan bes yalxaq llahu sidii rasuulka alajeedu bes rasulkaas sidii rasuulka alajeedu bes walkali fasirka lmaya tajbih marsubiya yalxaq llahu subxaanahu watacaala ilahi ag osole ilaa rajulayn lam rajul iyo kagosole rajulaynkaas oo yabtul axaduhuma axad rajulayn lamada rajul koosho dilaayo alaakara kan kala dilaw lama gof isdilen wa yadkulaani lamadii galaayaan aljanata galaayaan ee lamada gof isdilen ba janataka galaayaan waa ko rasuulka fasri sala allahu alayhi wasalam lama gof isdilen oo naarisla galeen wala nin sheegi lama gof isdileeno janisla galeen waano yoon mana lamada gof isdileeno naarisla galeen may alqatil walmaqtul fi naari hanilaraha kan dili i kan la dili lamada ba oo lama qof muslimiin la lama qof muslimi hanasay lama qof muslimiin hadii isdilaano ismaagano kan kan dil ki kahormaro kan kahormaro kan kalen kan dil lahay lamadiyob yani alqatil walmaktulo fi naari rasuul sala allahu alayhi wasalam laakin tan manaha lamadan jinisa galayan sababkana me yuqatilu hada kan degaalame fii sabiil illahi ka degaalame muslim waay kan hor fii sabiil illahi ka degaalame gaali li degaalamay gaali la degaalamay kan hor jeedi fii sabiil illahi gaalo fiiri fa yuktalu wal dilay usuge la dili gaala dili ban gaale dilis ofisa ilahi kadagaalamaayo ilahay kalimadiisi kornagate raaid ilahay i kornagate dagaalama gaalo la dagaalama ya dhimadi waldirigisi shayidi horta haye uma yatuub llahu reedadam ilahay afur raxiim aha yatuub llahu ilahay toob aqbalay calal kiishalay dilay gaalka ah kiishalay dadilay lanka muslimka shahiidka weelay darjidaasoy jinada sababanka nagaday jinada galaw lankan sababanka nagadi kiisugaah hadan gaal geeda ilahay toob aqbale khatimadiisa ilahay suubiye fa yuslimu wako khatimadi falahaysado fa islaame marki islaame kabacdi fa yustashhad usul usul islaame diintiya halgamo unagade gaari hadana gaaridi kale lajihaade sidii alakadila usul shahid lakadhika mana lamadiiba kolkan janadiya shahiidin ay kakulamaayan mutafaqun aley xadiiskana mutafaq wa baabu sabri hada kan baabu sabri sabriyen baabey qaala allahu tacaala ilahay may kagola ya ayuha aladina aamanu kuya ninabrumaayano isbaru sabra wasaabiruu lisabartama وقal لlahu taعala ilahy merkalmay kagolay walanabluana jarabna jarabnay kumisinsin jarabaan bishayin asin jarabaan shaygaas oo min alkوfi obsa e وaljuci gaje وanarsi nuksamin eh min alamwali maaryala la nuksaami وalanfusi nafyala la nuksaami وatamaraati fimaryala la nuksaami وabashir nabiy lahi mحamed on bishaarey asaabiriin han sabraya وaqal lahu taعala ilahy may kagolay inama inkalmahane yuwafa الsaabiruna han sabraya alang oofiye ajrahم ajr الsaabirina بغayri xisaabi wa ajarsho hisaab laanga lasiyelilay waqaala lahu tacaala ilahay may kagoolay walaman sabra langada lanki sabro wakafara dhaafo ina dalika kaas madkuurkaas min asabri walgufraani e lamin cazmi lumuuri umuurtiidiya la go-aamiya ya kumiday wa waqaala lahu tacaala ilahay may kalmay kagoolay istaciinu kaalmaysada bisabri sabr kaalmaysada wasalaati kaalmaysada ina allaha tacaala ilahay maca saabiriin ahaan sabraan maagoodi ahaaday waqaala lahu tacaala ilahay may kagoolay walanabluana jarabnay oo jarabnay kumisin imtixaanaan xataa naclama ilaa una ka ogaadano almujaahidiin ahaan mujaahidiinta minkum isinsidalaw i wasaabiriin ahaan sabra una kushal ogaan walaayaatu aayaat alwaaridaatu fi lamri isamra ha orooren bisabri sabri samra orooren wabayaani fadli fadli sabri sabr fadli shay cadeentisa orooren kasiiratunti badan macruufatun macruufe wa qaala lahu tacaala ilahay may ka gole ya ayuha aladina aamanuu kuwi alin awrumaayan o isbiru sabra sabra yani wasaabir hadan la sabartama وasaabirو lasabartama oo gaalada hadii sin dagaalamayaan lasabartama mana yoba sabrahanisin lasabartama وaqal الlahu taعala ilahay may kagole walanabluana jarabnay oo jarabnay kumisinsan imtixaanaan lacizati وajalaliya kadhaarade lanabluana jarabnay jarabnay nahnu kumisinsan jarabaane bishayin asinka jarabaan shaygaas oo min alkawfi obsa e oo wal isinka obsadaasan e. waljuuci gaaje e abaaraho gaaje e wanafsin nuqsaamin e min alamwali maal nuqsaamiya maalki helagi dadku dhimaaday anoo beerti abaarnagdaasoo maal la nuksaamiye wal anfusi nafyaala la nuksaamiye onogi kinwinay onogi kale koo dhimidaayo o nuksaane misnafakida dhimadaas wasamaraati fima nuksaamin eh beerti nafsiya yani sin faynhaytay balshen faylailan lahay dabeel wal gala cudur lay galaayo nuksaamas yani intaasa sinka jarabaan intaasoo dhan maylan baahanyi imtixaan waa wabashir nabiy llahi muhamed o reedan bishaarey asaabiriin haan sabraayan haan sabraayan imtixaan markii sabraayan an bishaarey lilay mana bisaare win um bishaaray qala allahu tacaala ilahay may ka goolay inama inkalmahane yuwafa saabiruna haan sabraayan a oofiye ahay ajrahum ijaaradii oo lang oofiye bigayri xisaabin wa dadka soomayaan salaadayaan ajarsho me saabiriinta ajargoone waa malang hisaaba lay ajarshayo ajaran hisaabahuma inama yuwafa saabiruna saabiriinti alang oofiye ajrahum ajra saabirin saabiriinti ajarkood ya lang oofiye bigayri hisaabin hisaab laanga oofiye wa qaala allahu tacaala ilahay meelkal may kagolay walaman lahay la cizati wajalaliya kadhaarday man of sabara man sabara man of al ofki sabara sabaro wakafara dhaafo langa dhibaato kinjeysade isku sabartay isku dhaafti magaashayna sheegne isku afiri ina dalika kaaso sabarkiyo dhaafowka min cazmi lumuuri aramiyaalatiidiya la go-aamiyaw yaku kumid eer ilahay wan la go-aamiyaw may la go-aamiya hadi leer taasa go-aan eh go-aan faylakakasaw kaaswa waqaala lahu tacaala ilahay may goolay wastacinuu kaalmaysada bisabri sabar kaalmaysada wasalaati salaadana kaalmaysada in allaha tacaala ilaahay maca saabiriin ahaan sabraahin macasho ahaaday bilcawni wanasr ilahi in gargaare tawfiiqa waafajiya in gargaarey waqaala allahu tacaala ilahay may kagoolay lacizati wajalaaliyati dhaargay nabluwana naxno ono jarabnay oo jarabnay kumisin sir imtixaanan xataa naclama anti ka ogaadaan almujaahidiin ahaan dedaalayan minkum isin siin kumida iwa saabiriin ahaan sabraahin sin ogaan lamada wal salsaaray wa wal aayaatu aayaat alwaaridaatu fi lamri amar ha orooren bisabri sabr lis amraw ha ororeen wa bayaani fadli fadli sabri sabr fadlishay cadeeyawshay ha ororeen kasiiratun ti badan waayo macruufatun lakastaw masalan yani waa kay sabarka taaso aayaadkan iyo daliilahaan hagaadi mana ahe a yani waa kay waan abi malikin sabarka maybu ahaa shay awel hoob la fiiri e gareerangaya laakin aakhir shay eedan mayaada wa yani waa kay asabru kasibri tilaraayo asabru kasibri murun fi maraaratihi laakin cawaaqibuhu axlaa min alcasal taas oo kale leraay asabru sabarka kasibri sibri yalamidey asabru kasibri murun yani waa kaysaas asabru kasibri yakin murun xaraaratuhu lakin cawaaqibuhu axlaa min alcasal way asabru kasibri murun fi madaaqatihi wa murun fi madaaqatihi lakin cawaaqibuhu axlaa min alcasali lakin iribtis may kumayaan badinya malab kumayaan badinyi kowtan markada sabaraas dareer mana yani sibirku gareer badyi asabru kasibri murun fi murun mada murun fi madaqatihi lakin cawaaqibhu axla min alasl yani kolku reesaaso yani lasabrolbaan waan abi malikin abi malik mayba sabarkana sabru saaca asabru may lare saacatun sabarka may bo saaca doole goobto gaabn igaasi yani saas gulay yani lankoole war la sheegay saas oo kale yani sabar may lakajeeda saas oo kale mana ama geesnimi hayta taas geesinimi haysa walaayat ayat ayaadkaas alwaarisaat aroran fi lamri bisabri wabayaani fadlihi fadli sabri kaiiratun ti badan macrufatun waruwiya may li wariyey can abi malikin abi malik lanki kunidisara alxaris ibni caasim alxaris ibni caasim inlahiyan alashariy radi allahu taala anhu qaala may ka goolay xaris waha qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa may ka goolay aduhuru istaahidiyoka shadrulimaani imaanka nisjay waay walxamdu lilahi kalimad alxamdu lilahi ana tamla buyas almisana misanka qiyaamaya buyas wa subxaan allahi kalimada subxaan allahi i alxamdulilahi kalimada alxamdulilahi lamada kalima tamla-aani lamadaasay buyayaan o tamla yani buyase yani tamla hawaabu dikriha wa o tamla buyase hawaabu dikriha kalimadiede husoobkeeda hawaabsha buye ma bayna asamaawaati samaawaati walarl aradankindhahaysya buye wasalaatu salaatu nuur nuur waay wasadakatu sadakadana burhaann xujua wsabru sabarka nebiyaha aftin waay wlqur'aan qur'aankan xujata wajo laka adkin waay o alayka ad korka waay kul naasi dadka dhamaantiyo yakdu huwa kuliga kalahe fabaayicun fa minhu min annaas dadka may kumid aha baayicun ko beeciyaw nafsahu naftis beeciya biaacati daacaka beeciyaw ahiy fabaayicun nafsahu naftis beeciyaw famuctigu hurooyaw ha an nafsa nafti hurooyaw o muubigu hilaagayo ha nafti hilaaga kumida wa sawama yuri abdska muslimu imaamu muslim iya an abi maliki abi malik mayl kuriye magashi alxaris bin caasim alashcari radi alahu taala anhu qaala xarisini kagol qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagol adduhuru isdaahiriyowk oo daahirka oo jirka la daahiriyo waysadi iyo nayo janaabadi liska kor weelo macnawi hoosan nagadaas daahiriyowka ka daahirkan kan jasadki nagade hoosan macnawiga guluubta la daahiriyo nagadaase guluubtiyana mayla kudaahiriye xigdiyi hesadi takabur isduwiniyo waxyaalahaas o gal kudaahiriye ay aduhuru baahiriyo saahiriyo shadrul imaani imanka nisjey waay imanka bad nisjey manaa sa rasuulka sala lahu alay wasalam walxamdu lilahi kalimad alxamdulilah eh ilahiya mahadkaamile iskulewerti mahadantili doon amaanantili doon ilahiya leh yahalsooka erti bestamlaw hiya xamdadaas may buyase awaabshe waaha almiisana miisanka qiyam ya buyas waay halki alxamdulilah besed erti ya miisanka qiyam buyase lili wa subxaan allahi kalimada subxaan allahi ilahiya dahirsan walbo maatee kudaahisanyi alxamdu lilahi kalimad alxamdulilah ilahay amahad kamile walba amaane ilahay isku lewerti walba umaateen ilahay kudahirkisi lamadaas kalima macno dheera kafadiyan saar dartee rasuulka meeray tamla-aani lamadaas buuyaya sawaabsha buuyaya yani ma bayna asamaawaati waalardi todobada samaawaad i todobada arlo dhahdiyo walihaadiya buuyayan sawaabsho o tamla kulu waaxidatin minhuma lamada si kasta buuyas o tamla hiya kulad o tamla kulu waaxidatin waaxida kasta buuyase minhuma lamadaas kalima kumide eh maaga buya ma aladigi masaafo bayna samaawaati samaawaati walardi todobada samaawaat todobad arna dhadiyo masaafadi haatiya buyaas wasalaatu salaada latukada nuura nuur waay nuur oo nayaw kiyaama hadi la deer yani siraadki oo mugdishay kumootiyayo lakumooda gobrakana kunuurayo nuur ew oo addunyana gobka dhanka salaada tukada nuuran eta wijishe nuuriyaas galbishe nuuriyaas kiyaamana nuuran eta waay wasalaatu nuurun waay wasadakatu sadakada burhaanun xujo sadakada niyeen xujo ahaa lanka baadilka ho sadagadaas dhiibo ini iman shay kamil iyo tusiyaas lang iman shay kamil han sadaga ma dhiibo karo wasadagatu sadaga burhaanun xujua wasabru sabarna liyaaun aftiin waay sabrsun aftiin waay yani kheerka dhowlan ka wada kasta kin aftiiniyaayo meelba kheerka kijar king aftiiniya walqur'aanu qur'aankana xujatun xujiye laka adlahaanta king haadi qur'aankana nafci king nagareedi king hujaytame qiyaama dilideer yani kin dooda ilaah lankan kan ay akriyaayo waan hay amal falaa iyo ley o alayka alquraan quraanka xujatn ujiyala alayka korkahaadi haadi alayka alaa durika odhay laka linafika ahay nafcagahay adikin dooday alayna alaykana alaa durika qur-aanki adi murki eyaa dhowti ooba dunyinti rogta kacamal falo ayo ahay koski quraanki kasaw kusugyaayo isbaaridiis meelan yaalo maasidiis maasisna meeli kuwedo ooba baawurka dirrigaeroob yani isbaaridi kutabaayo yani humaaso sameeya quraanki kaamal qur-aankii yani katumadahay korshay quraanki akriye wali sheegay zinada kuher oo dadka muslimka maalsho badbaadi yani walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaadil ah marka camal falaw mana waan qur-aankin akriye hadawti kolkan qur-aanka xujika nagda maylaya ilah lankan kan ikasaay camal falaane lay xujaye kolkan cadaaba jeeyo marka dal yani kulu naasi dadka kulisho yakdu huwa kuliga kalahe ki kasaba salaadoog waa ka bari jirmaade isuga yani isugambehe fabaayicun fa minhu min annaasi dadka may kumid aha baayicun koo beeciyaw nafsaw naftis beeciyaw naftisa beeciye ilaah yaa ku beeciye ilaah nafti waato yani yani waa kay mayley ahi naftisa beeciye ilaahay ku beeciye may weli daaca lay sameeye feer lay sameeye walbuhumaatena ku here naftisa beeci taasu oo fa muctigu hureeye ha naftiya hurooye reed ilahay naftis ku beeciye wal ilaahay amriya sameeye wal ilahay kureebin toome kabacd naftisa taasan gadi reed red adhowtisa mantilisiyamiyay waahay naara lakuhuroye jina lagiliya reed yani ilahay ku beecsadahay fabaayicun fa minhu min annaasi baayicun ko baaciya nafsahu naftis baaciya kumide baaci ka baaciya mana daaca sawaabkasi daacada iyo masidin ku tabe fa muctigu huroye naftiya huroye nafti hoob wal al wali la sameeyey samayto walilkureeb kureebtoon bes uranagdaas uroye jinigriye o mubigu fa min annaasi manga kumida mubigu kohelaagaw o mubigu kohelaagaw ha nafti bilmacsiyati kelaagesun maasi kahelaale walcaasi saas wa falmudiicu kan ilaahay acbiyaa muctiguha kan huroya kansu kan ilahay cabdiya kan huroye wal yani wal caasi kano caasagaho ilahay ka caasiyin mubiguha nafta kan hilaagaw nusugu naftisa hilaagan weli wa sawaamay wuriy muslima muslimiya wuri waan abi saciidin abi saciid kunigisankilermil kuriyey magaashay saxaabigaasoy sacdibni malik bin sinan alkudri reer kudriya langnisbay banu kudrata yani reer banu kudr alkudriy gabilshay kudri langnisbay radialahu taala canhu ana naasan dad naaskaasoo min alansaari ansaar kumid sa'aluu suaalen rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul she wal warsadeen faacdaa rasuulka sihum annaasasi uma sa'aluu suaalen huwa nabiya faacda nabiy nabu siyayhum annaasasi xataa ida ataa nafida ilaa ku dhamaado ma aladigi cindahu cinda anabiy nabo disaas ku dhamaad faqaala nabiy lahum linaasi dadkina ngara walishilalayn xiina waktigi anfaqa nabiy nabo dhiibay kula shayin shay kas biyadihi fi yadi yadi nabo galsis kusugnaadi dhiibi me ngara ma yakun min cindi ma yakun min cindi agday mahane min ma walami yakun haaday cindi agday haadi min khayrin khair eh falan adakila ana makeediyahu ma ahay ma yakun ma yakun kaas makeediyaayo canku misin misin ku keediya waman yastacfif lanki doorsadooniy fallahu ala doore humankaasoy waman yastagni lankis dedeegtoomiyon yugni llahu ala deega himan waman yatasabar maclu shaitan sabarki wa waman yatasabar lanki isa sabarsiyo sabar iska kalifon yusabirhu lahu taala ilahay sabr siye wamaa ucdiya ahadun ahad malsi hadaa an siismo khayran khayr badan waawsaa kuwaasaa naasho badan min asabri sabr kuwaasaa badan ku khayr badan malsiyaa mutafaqun aleyh hadisna mutafaq waan abi sacbin sacd bni maliki sacd bin malik bin sinan alkudri radi allahu taala anhu abi sacidin alkudri la erga doonto markadem hadda magaashilkadaraa sacd bin malik bin sinan alkudri radi allahu taala anhuma ana naasan dad naaskaasoo min alansaari reer madid kumid saaluu suaaleen rasuul lahi sala allahu alayh wasalam warse faacdaa rasuulka siyay hum naaskiyasi uma saaluu soalen wa nabiya soalen dimirama faacdaa rasuulka siyay hum naasa xataa nafida ilaa kudhamaado tabo ma aladigi istakara cindahu cinda nabiy naba abtis walayaal inti kudhamaado kuba kutetarma oo silan siyaahilay faqaala nabiyu marki dem lahum linaasi dasinangarayo lahum linaas xiina watigi anfaqa huwa nabaga nafageeyey kula shayin shay kastoo biyadi fi yadi yadi nabi naba galansi sigar inafagayma ngaray maa yakun mahaan cindi ma walaagi dheh naahi ma walaagi yakun haaday cindi anagday haaday min khayrin kheer e walal wali anagday haaday kheer e falan adakira ana ana makeesadaayo hu maagasoy makeesadaw cankum ising mik makaay masinkudhikadaw masinkureebadawa falan adakira ana makeedisadaayo hu maagasoy cankum ising masinkureebayo masinkukeedisadaaw san silay walibo agday kuli san si wal masinkureeban wa idi eban waana su-aalo badan mafayleeweri rasul waman yastacfif lanki dhoorsado cafiifis kaliko dadka walan warsan can suaali naas dadka suaaliyo kadhoorsad waman yastacfif lanki dhoorsado can suaali naas dadka suaaliyo kadhoorsad yucifa dhoorey manka allahu taala ilahayna dhoorey o amantiiso lambahad wal o dadka kadhoorsada wa ilahay siya wa waman yastakni lanki isdeegtoomiyo wal yarki wal ilahay kaerzaag iska deegtoomiyo dadka walan wawarsane walba warsana yugni deegehi mankaas allahu taala ilahayna deege wa waman yatasabar waman yatakalaf bisabri sabr lanki iska kalifo danki isa sabriyo sabr iskakalifoon yusabir ala sabr siyey hu mankaasa ala sabr siye fa yusabir ilahu ala sabr siye hu mankaa sabr siye walka sabraw ya ilahay siye wa wama ucdiya axadun axad mal siina cadaan siismo cadagaas oo khayran khayr badan waawsaca kuwaasacan haasho badan min asabri sabarku yani ku khayr badan kuwaasacsan of mal siya waay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay xadiiskana mutafaq waay an abi yaxya suheb binu sinaan